bismi اllah الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin ثuma الصlaة والسلام عlى rasuuli الlah وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثnii jamcu min الshuyuخi akhirhm sheikhuna sheekh sal bd llah usaymiy غafar اllah lah wlahum jamica biisnaadi kuli minhm ilى asmaءi macayna can camr dinar can abi qaabusa mawla cabdillahi bn camr caas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waآlihi waslm alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamuu man fi اlardi yarxamkum fi الsma ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين يفوزوا بسعادة العجل الآجل فهذا هو المجلس السادس من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة الأحد الموافق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 biyaha muxuu ahaa ku darsanaysa ood afka ku saaraysa ood ku gelinaysa tay noqonaysaa weeyaan ayaa jawaabteeda wuxuu noqonayaa axaadiis soo socota ayaa jawaabteeda noqonayso xadiidka siddeetan iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam الnasaي caleyh raxmat اllah ahbarna axmed ibn moxamed ibn muqiira ayaa noo warramay waa iqa alcawhi wuxuu dhintay alcawhi ayaa la yihahdaa wuxuu dhintay laba boqol iyo afar iyo lixdanka jir nabigeena sala allahu alayh waali wasalam qaala wuxuu yidhi xadaanaa cumaan cumaan ayaa noo warramay cumaanka waa kee huwa ibnu saciid cuثmaan هو ibnu سعيد ibnu kaiir ibnu dinaar alximsi weyaan isna waa iqa iqa waa taqaanaan waa nin lagu kalsoon yahay oo xifdigiisa iyo diyaanadiisa iyo ammaanadiisa lagu kalsoon yahay can shucayb waxaa laga wariyey أبي ibnu abi xamzata weyaan iqatu caabid waa nin iqa weliba cibaado badnaa wuxuu u geeriyooday hijr nabigeenna marka sal sl laba iyo lixdankii amaba boqol iyo saddex iyo lixdankii jira nabigeena sala allah alay slam can zuhri alimaam maxamed ibn shaab zuhri oo taqaaniin aiqa qaala wuxuu yidhi imaam zuhri ahbaranii caطaa ibnu yaziid allayثi iqa iqatun weeyaan caطaa ibnu yaziid allayثi waa iqa can xumraana xumraan ibnu abaan ayaa la yidhahdaa xumraan ibnu abaan ayaa la yidhahdaa waa mowla cumaan weyaan waayahay raximahu اllah waa iqa isna annahu isaga ra'aa wuxuu arkay cumaan cumaana sayid cumaan ayuu arkay oo dacaa u yeertay biwaduu'in biyo lagu weyse qaato faafzaca waxaa gagaxgeliyey maxaa idin qoran hay allah yaftax calaykum waxaan fiirinayey muxuu ahaa inaan eh, aad ila socotaan faafraqa wuxuu ku shubay calaa yadayhi labadiisa gacmood ayuu biyihii ku shubay min inaahi waalkiisii ayuu kaga shubay fahasalahumaa wuu dhaqay alaaa maraatin saddex jeer ayuu dhaqay uma intaa kadibna adhala wuxuu geliyey yamiinahu midigtiisa fi lwaduu'i biyaha lagu weysqaadan ayuu dhexgeliyey biyihii markuu gacmihii bannaanka biyaha intuu ku shubtay saa ugu rogtay uu gacmihii dhaqday ayuu kadibna gacanta midigta ahayd uu darsaday weysadii fatamadmada markaasuu luqluqday wastanshaqa uuna sandaarsaday intuu ka luqluqana markaan sandaarsanay waa gacanta midigta ahayd ayuu muxuu ahaa isticmaali uma intaa kadib hasala wuxuu dhaqaa wajha wejigiisa ayuu dhaqay alaaan saddex jeer <clears throat> wayadayhi labadiis gacnood wuxuu dhaqay ila almirfaqayni labada jiqil ama xusul laga gaara alaaa maraat saddex jeer ayuu dhaqay uma masaxa bira'sihi madaxiisa ayuu masaxay uma intaa kadib hasala wuxuu dhaqay kulla rijlin lug la arka oo min rijlayhi labadiis lugood ka mid ah alaaa maraatin saddex jeer ayuu dhaqay uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi cumaan ibnu cafaan radi allahu taala arda ra'aytu rasuula rasuulka layaranka sal allah alay slam tawada isagoo weyse qaatay wuduu'ii haada weyseqaadkayga nooca kan ah isagoo u weyse qaatay ayaa nabigan ark sal allahu alay waslem uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi man tawadaa qofku weyse qaata midla wuduu'i weysadaydan oo kale oo haada ee kana uma intaa kadibna qaama istaaga oo fasallaa tukada rakcatayni laba ragcad tukada laa yuxadiu fiihimaa nafsahu naftiisa aanan ugu sheekaynaynin bishayin waxna oo qalbigiisa waxaan salaad ahayn iyo alla in loo khushuuc waxaan ahayn aan qalbigiisa la aadin oo halkaasun alla un xaggii la aado afar allah alweyne wuxuu dhaafaa lahu isaga maa shay ayuu dhaafaa taqadama hormaray oo min dembihi dembigiisa ka mid ah ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayh waali wasalam weysadaas saas loo waraajiyey oo saa loo gutay oo loo weyse qaatay kadibna laba rakaca oo laga dabageeyey oo qofkana qalbigiisa ilaa xaggii bas ugu jooda ayaa intaas wanaag lagu helaya ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaali wasalam marka gacantii marka lagu luqluqday tay noqotay oo sanka biyaha lagu geliyey midigtay noqotay jawaabta marka biayi lyadayn yatamadmad xadiidkaana ka jawaabay marka gacanta midigta wey marka istimbaadkaas adaa lagaa rabaa baabka toddobaatanaad ittikhaadu listinshaaq ittikhaadu alistinshaaq sandaarsi oo la samaysta ayuu baabkan u baab yahay waxaa marka la dhihi karaa dikru اlxadiiثi اdaalli calى mashruuciyati itikhaadi alistinshaaq sheegitaan la sheega xadiidka tusina inuu mashruuc yahay in la sandaarsada in la samaysta sandaarka oo la sameeyo ayuu baabkan u baab yahay weeyaan sheegitaanka la sheego xadiidka lix iyo siddeetanaad waa xadiid saxiix isna qala imam النasai alيه raxmat ullah akhbarna moxamed ibnu mansuur qala wuxuu yihi xadaثna sufyaan ibnu cuyayna waa imaamkii ataqaanin qala wuxuu yihi sufyaan ibnu cuyayna xadaana abuzinaad ayaa noo warramay cabdulaahi ibnu dakwaan wa inaad taqaaneen imaamka ahaa oo iqada ahaa xa wa xadaana waxaa noo warramay alxusayn ibnu ciisa xusayn ibnu ciisa waa aaa'i saduuq saaxibu xadii saduuqa waa martabada iqada ka hoosayso waa martaba daciifna ma ahan iqada saran maaha waa dhexdhexaad saduuqa inta badan xifdiga xaggiis ayaa xoogaho wax ira xifdigiisaan ash aad u ahayn iqada laakiin isaga war ma laha waa yahay xusein ninka la yidhaahdo alxusein ibnu ciisa waa aلطa'i waa saduuq can macan ibnu ciisa alashjaci waan soo marnay isna waa iqa can malik ibnu anas imam dar hijra can abi zinaad waa cabdullahi ibnu dakwan can alacraj cabdiramaan ibn hurmus aimo waa labada ninba waa raggii aan soo maraynay raggaas muhmaliinta ah markii aan soo marna oon ku celcelinayna waxaan rabnaa in aad u barato sida adiga aad u taqaano naftaada iyo nafta aabbaha iyo nafta awowga inaad u barato ruwaadda celcelinta lasoo celcelini in muxuuah magacooda la sheego inay iqiyihin la sheego in aabbahood la sheego in qabiilkooda la sheego waxa loo sheega waxaa weeyaan inaad markii lagu yidhaahda abzinaad marki lagu yidhahdo markiiba usheeg raggaa u sheeg amba waan baraaruji laakiin microfoonka u qaylinaya marka abizinaad marka la yidhaahdo markiiba inaad tirahda cabdullahi ibna dakwaan weeyaan markaa ti marka lagu yidhaahdo alacraj markiiba waa in la soo bodo cabdiraxmaan ibn hurmus labada ninna waa inaad taqaanaan laba nin oo iqa ay yihiin oo haba yaraatee warka ay keenaan biyo ay ka dhibcaynin waa inaad garata sidaa weeyaan waayahay وxadaثna الxuseyn بن عiiسى عan mعن عan mالك عan أbi الزinaad عan الأعرج عan أbi هurayرaةa رaضي الله taعaل أرضاه raawiyaة الإسلام أna rasuل رsu ص rsulkeen wuxuu yidhi إida تwaضأ أxaduكم midkiin hadduu weyse qaato falyajcal ha yeelo fii أnfi sankiisa maa anbiya ثuma intaa kadibna liyastanir biyahaas ha isa soo bixiyo oo biyahaas fiif ha iska soo dhaha weeyaan marka musqulaha waa loo iray mataqaanaan iyo weysada loo xiray asbaabta loo iray waxaa ka a ah fiif marka la yihahdo waxaa la yidhi cudurkan hadda beriyahan aadka looga baqay naga badbaadiyey muslimiinta iyo ummadda dhanbe marka fiif lasoo yidhahda isagoo meelaha fadhiyu soo boodi fag uu soo dhihi ani waxaa sl meelaha waa shaydaankii nabigeenna sida noo imaadna sal allah alay slm wuxuu sheegay qofka markuu weyse qaato muxuu ahaa aad iyo aad fiif ha u yidhaahdo markuu hurdo ka soo kaca maxaa yeelay shaydaanka ayaa halkan mxuu aha bacaroorka halkan ayaayuu baryi halkaasuu baryi marka waxaa fiifsoo dhihi oo <laughs> sheegayaan amuu shaydaankiio meesha taraakub amuubiyaa ku geli mararkaan alcumuum marka nasal allah asalama alcaafiya marka fiif in lasoo dhaho istintaarkaas lala imaado ayuu nabigeenna nafara sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka waa amar nabawi ah oo in lala imaada loo baahan weeyaan xadiidka Eh, waa xadii صaxiixa baabka ko iyo toddobaatanaad almubaalaqa fi listinshaaq sandaarsiga oo biyaha sanka la geliyo oo biyihii sankii marka la geliyo meel dheer waliba la gaarsiiyo laga soo mxuu ahaa eh, laga soo celiyo in lagu xeeldheeraado istinshaaq biyihii sanka gelintood ilaa meesha u dambaysa la gaarsiiyo in lagu xeeldheeraado faritaan laisfara iyo arinta ayadana mashruucta iyuu baabkan u baab yahay xadiidka sideed iyo amaba toddobaatan iyo sideedaad waa xadiid saxiix isna qala imam النasai alيh raxmat اllah akhbarna qtayb bn saciid bn jamiil ibn طariif albaqlani wa أwalu shaykhin lilimaam النasai calayhim raxmat اllah qala wuxuu yidhi qutayba xadaثna yaxya ibn sulaym alqurashi wa aلطaa'ifi saduuqu sayi اlxifdi ninkaas waa saduuq xagga xifdigana aad buu uga hooseeyaa sayi اlxifdi weeyaan laakiin xagga ammaanada iyo cadaaladda iyo runta iyo liskuma hayo waa saduuqun sayi اlxifdi ninkaas waxaa la yihahdaa yaxya ibnu sulaym alqurashi الطaa'ifi saduuqun sayi اlxifdi can ismaaciil alxijaazi iqa waan soo marnay ibnu abi kaiir weyaan ibnu kaiir ismaaciil ibnu kaiir xaa wa anba'na waxaa noo warramay isxaaq ibnu ibraahim waa iqatun xaafidun xuja isxaaq ibnu ibraahim isna waan soo marnay qaala anba'na wakiic ibnu jaraax alru'aasi alkuufi waa ninkaa taqaaniina muxuu ahaa imaamka ahaa can sufyaan athawri ibnu saciid sufyaan ibnu saciid ibn masruuq ahawri waaya can abi haashim abu haashimkan e, waa ninka hadda aan soo maraynay ismaaciil ibnu kaiir alxijaazi soo marin abu haashim waa isagii abu haashim waa isagii waa ismaaciil ibnu kaiir almaki alxijaazi waa iqa waa ninka hadda aan soo maraynay weyaan waayo marka abu haashim kaas markii haddii aadan aqooni lahayn oo abu haashimna halkan lagu yidhaahdo agga lagu yira ismail ibn kaiir laba ninaad uqaadanaysa marka man ishtahara bikunyatihi ayaa noo imaan doonta insha allahu tacala fii baabi almusalax hadduu ilaahay subxana wa tacala waafajiy inaan wax ka ahrino ama waad taqaanaanba marka ama culum alxadii aan ka hadlaya guud ahaanba can abi haashim oo ismaaciil ibnu kaiir ah can caasim ibnu laqiid ibna sabura sabira amaba sabura labada waa dhihi karaa sabiradan iska dhaha laqiidkaas eh, oo ina eh, abihi waxaa la laqiidka ibnu caamir sabiradan waxaa awogii weyaan ibnu caamir weeyaan can abihi abihi oo caamir ibnu sabro wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi hay caasim ibnu laqiid ibnu caamir ibnu sabro aan ku noqdo xadiidkaas eh, ruwaaddiisa wa ambanaa waxaa noo warramay isxaaq ibnu ibraahim wa iqatun xaafidun xuja qaala ambana wakiic waa imaamka ad taqaaneen sufyaan athawri weeyaan can abi haashim ismaaciil ibnu kaiir almaki alxijaazi weeyaan can caasim ibnu laqiid ibnu caamir ibnu sabra ama sabira waxaa tidhahdaba can abiihi aabbihi aabbihiyuu noqonaya marka laqiid ayuu noqonaya ibnu caamir ibnu sabra can abiihi aabbihi marka waa saxaabi laqiidka waa saxaabi weeyaan radi allahu taala arda qala wuxuu yidhi laqiid qultu waxaan idhi ya rasu rasuulka low ahbirnii iga waran can ilwuduu'i weysada wax iiga sheeg qaala nabigan wuxu yih sal slem asbiqi ilwuduu'a weysada wanaaji oo ku xeeldheeraw oo si quruxsan ula imow wabaaliq fi listinshaaq sandaarsigana ku xeeldheerow ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay maooyane sanku waxaa laga baqaya marka afki iyo sanku ay su duleelaan in dhuunti meeshii ay wax ku dhacaan oo kadibna soonku kaa laga baqaya laakiin xilligii kale waxaa weeyaan wabaaliq fi اlistinshaaqi eh, ilaa an takuuna saa'ima macnaheed waxaa aad u fahmi kara xaramaynka markaad tagto xilliga sayfka oo kulaylaha aadku u jira xilligaasaad si fiican u fahmaysaa xadiidkan macnihiis waxyaabaha loo jiday in lagu sanka dhan buu xirmayo dhuumanaa geli dhuumanaa iska dhex fadhiisani haddii marka aadan istinshaaqaad xoog u samaynin waxaa laga yaaba inaad neefta kaa soo bixi weydaba sanka dhan buu wuxuu noqonayaa macmalu noqonaya waa inaad marka laga soo biiy wii ku jiray laga soo saaro wadamadan hadda aan joogna alxamdulilah waa nacam aada loogu baahan yahay waana maamuurka nabigeena sal alla alay slam xikmad kale oo mxuu ahaa macnawi ahoo sharci ah ku jirtaa oo shaydaanka inuu meesha baryay ayuu nabiga noo sheegay laakiin markuu qofka xagga taga waad la yaabay xaqiiqatan sanka waxaa ka samaysma gudihiisa wax alle wixii qoyaan ahaa inay soo degaan sooma ahayn meeshii ay ku angagayaan marka inaad qofku istinshaaqaas ka shaqeeyo ood shaqo badan ka qabto haddii kale xaalad kale ay noqonaysaa arrinta waa ihlaaba waaya aahay oo baaliq fi listinshaaq sandaarsiga ku xel rab ila an takuuna saaiman an soomanta mooyan hadii la sandaarsado biyaha la geliyana waxay noqoni xaaladda waxay noqonaysaa in la soo bixiyo oo biyihii meesha aan lagu dayn ay noqonaysaa weyaan waa yahay baab اmri fartaan isfar ayuu baabkan u baab yahay bilistintaar biyihii sanka la geliyay in laska soo bixiyo aritaan lisfalo baabkan u baabiya oo mxuuha fiif la yidhahdo xadiidka siddeetan iyo siddeedaad waa xadiid saxiixa qaala almaan sayi aleh raxmat ullah akhbarna qutayb ibn saciid can malik xaa xaada waa soo marray kuma noqonayna waxadaana isxaaq ibnu mansuur bahraam ayaa la yidhahdaa bahraam alkowsaj laba boqol iyo konton iyo kow hijra nabiga nag dhin sal slm waa iqa waa yahay isxaaq ibnu mansuur oo bahraam loo yaqaano alkowsaj laba boqol iyo ko iyo kontonkii hijra nabigana sal slm ayuu dhintay waa iqa qaala wuxuu yidhi isxaaq xadaana cabdiraxmaan ibni mahdi imaamka ad taqaanaan weeyaan raximahum allah jamiica can malik ibni anas imam dar hijra can ibni shahaabi zuhri maxamed ibn shahaab zuhri can abi idriis alkhawlaani abu idriis alkhawlaani magaciisa waxaa la yihahdaa caa'id ibnu cabdillaah ibnu camr alcawdi ayaa la yihahdaa caaid ibnu cabdilaah ibnu camr alcawdi ayaa la yidhahdaa waa iqa alimaam makxuul ayaa wuxuu leeyahay maa ra'aytu aclama minhu qof isaga ka cilmi badan weligay maan arkin ayuu leeyahay waa raggi isaga la noolaa xilligiisii waxaa kaloo ay ku sheegeen muxuu ah raggii u tarjamay caalim shaam bacda abi darin alkhifaari abu darin alkhifaari caalimka shaam ayuu ahaa marka gadaashiis caalimka ku soo xigay abudar oo saxaabiga oo taqaaneen ninka ku soo xigay isaga ayuu ahaa weyaan raximah llah raxmatan waasica marka ninkaas ninka la yihahda abi idriis alkhawlaani waa taabicigaas aadka iyo aadka u qiimaha badan runtii caalimkana ahaa can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda ana rasul sl sl qaama u istaagay rasuulkeenna ama qaala wuxuu yihi rasuulkeenna man tawadaa qofku weyse qaata falyastanir sankii biyaha ka soo saaro waman istajmara qofkii dhagax iyo wixii la midka ah ku istinjaysana falyuutir tiri isdheer ha la imaado marka falyuutirta waa arkaysaano alimaam anasaa'i muxuu kala soo baxay ama muxuu daliishaday in istinjada inay yaa culamaal hal ha axsanta hal dhagax in lagu istinjaysan kara ayuu usoo deliishaday waa tii aan soo marnay alimaam anasaa'i iyo alimaam buhaari meelaha ishabahan waxaa ka mid ah taraajimta axkaamtooda taraajimta ayay ku oofsadaan inkastoo bukhaari aan la gaari karin laakiin imaam nasain ku muxuu ah ku daboodaa weyaan calayhim raxmat jamiica waaya marka haddii qofku istijaysta witr hala imaada marka waa kow saddex shan todoba ilaa maa allah inti meesha ay nadiif alinqa laga helo alinqa shardiga waxaa wey meesha inay nadiif ay noqoto ilaa laga helo witerkana marka waa loo baahan ya weyaan oo isaga oo waxyaabaha mustaxabaadka ayuu ka mid yahay xadiidka ama baabka saddex iyo todobaatanaad baabka saddex iyo todobaatanaad baabulamri faritaan isfar ayuu baabkan u baab yahay bilistinhaari in sanka biyaha inta la geliya kadibna biyaha si fiican looga soo bixiyo cinda alistiqaadi min anowm hurdada marka laga soo kaca ayuu baabkan u baab yahay xadiidka sagaashanaad waa xadii saxiixasna qaala imam nasai aleh raxmat ullah ahbarna muxamed xadiidan ka boodi miya waaya ah, hay xadiidka sagaal iyo sideetanaad oo baabkii hore alamr bilistintaar hoos imaani eh, sagaal iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa ah. qaala imam nasai aleh raxmat ullah ahbarna qutaybat ibnu saciid ibnu jamiil ibnu ariif albaqlani qala wuxuu yidhi xadaana xamaad ibnu zayd ibnu dirham imaamka ataqaanaan weyaan can mansuur ibn muctamir isna waa imaamkii aad taqaanin can hilaal ibnu yisaaf adinka yasaafa idiin qoran asalka waa yisaaf bikasri alya waxaa weeyaan waa iqa isna can salamata ibnu qays salamata ibn qays waxaa weeyaan alashjaci alqaطafaani salama ibnu qays alashjaci alqaطafaani waa صaxaabi jaliilah radi اlahu taala arda ana rasu rasulka al sl sl rsulken wuxuu yidhi idaa tawada'ta haddii aad weyse qaadato fastanir biyaha aad ku weyse mxuaa sanka aad gelisay iska soo bixi weeyaan oo soo saar fiifsoo dhah waida istajmarta haddii aad muxuu ahaa istijmaar la timaada ood istinjo dhagax iyo wixii la midka ah, ama tiishiyoga wixii la midka aad isticmaalaysana ama mindiilka fawtir tirsder muxuu ahaa samey weeyaan baabmri artaayu baabkabaab yahay baabka saddex iyo todobaatanaade baabmri artaayu baabkan u baab yahay bilistinhaari biyaha in mxuu ah laysaga soo bixiyo fifi la dhaha cinda alistiiqaadi min nowm markuu dad laga soo kacayu baabkan u baab yahay xadiid sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasaai aleh raxmat ullah ahbarna muxamed ibnu zumbuur almaki abu saalix ayaa la yidhahdaa waa saduuqun lahu awham waa saduuq runbadane weeyaan martab ahaan waa saduuq laakinahu wuxuu ku sii waliba kusii darsaday ismoodsiin ayuu leeyahay waxbuu isymoodsiiya mararka qaar awhaam mararka qaar ismoodsiin ayaa ku dhacda waba soo mararka qaar isma moodsiiso waxyaaba waxaadan sidii ay ahayn aad u yara malayso ama aad u yara qaadato ismoodsiin ayaa ku dhacda saduuqun lahu awhaam qaala wuxuu yidhi muxamed ibn zumbuur xadaanaa waxaa noo warramay ibn abi xaasim ninka la yidhaha ibn abi xaasim ayaa noo warramay cabdilcasiiz weeyaane waa iqatun faqiih an yaziid ibn cabdilaah yaziid ibn cabdilaah ibnu usaamata aleyfi waa waa iqatu mukir waa iqa weliba axaadiid aad u badan ayuu wariyey boqol iyo sagaal iyo soddonka jir nabigan ayuu dhinta sala allahu alayh waali waslm waraxima allahu arruwaah waa yahay ana muxamed ibnu ibraahim ninka moxamed ibnu ibraahim loo yaqaano isna waa iqatun lahu afraad axaadii uu la keliyoobay keligiis ayuu leeyahay weyaan araad xadaa wuxuu u sheegay maxamed ibraahim can ciisa bnu alxa ciise ibnu alxa ninka la yidhaahdo waa iqatun faadil wuxuu geeriyooday boqolka hijrada nabigeena sal allahu alayhi waali waslm iqatun faadil boqolka ayuu geeriyooday can abi hurayrata waxaa ka wariyey radi allahu ta arda can rasul rasulka sal rsulkeen qaala wuxuu rasuulkeenna ida stayqad axadukum hadduu midkiin ka soo baraaruga ama ka soo kaca min manaamihi hurdadiisa fatawadauu weyse qaata falyastanir alaa maraat saddex jeer biyaha intuu sanka geliyo iif ha soo dhaha weyaan maxaa yeelay faina shayaana shayaanka yabiitu wuxuu baryayaa calaa khayshuumihi mxuu ahaa baroorkiisa iyo sanka meesha mxuu ahaa halkaasa ayuu beryi sanka iyo meesha iska galayaan mxuu ahaa halkaas ayuu beryi halkaasuu joogaya saasuu nabiga yidhi sal allahu calayh ali wasalam wamaa yantiqu cani اlhawa in huwa ilaa waxyun istinshaaqan marka oo in iyo istintaarkan lala imaado marka hurdada qofku ka soo kaca ma qof kasta oo hurdada ka soo kacay mustayqid ah ayaa laga rabaa nin kasta oo mustayqid oo ka soo kacay miyaa laga rabaa culamada qaar waxay qabaan qof kasta oo ka soo kacay oo mustayqid ah in laga raba ayay qabaan waana sida loo badan yahi qaarna waxay leeyihiin qofka aanan taxasun la imaanin oo markuu seexanayey markuu seexanayey qofka aanan taxasunka la imaadin oona naftiisa awraadii iyo adkaartii nawmka iyo wixii loo baahnaa aan la imaanin qofka isaga umbaa laga rabaa laakiin xadiidka waxba ma gooniyeelin shaydaanka waxaa weeyaan qalbiga ibni aadanka iyo muxuu ahaa waswaasinaya dhiigiisu dhexmaraya marka dee aad saaxatana uguma sii jirto inkastoo qofka ayatulkursiga iyo waxaa weeyaan eh, macawidaadka iyo sidoo kale eh, awaakhir suurati eh, albaqara iyo qofka la imaado culimmada waxay leeyihiin axaadiidana ku cad inaad u dhowaanaynin laakiin culimmada ayad waxay ku fasirayaan yacnii qofka isaga meelahan meelahan ma dhaafayo qalbigii hoos u badegaayay leeyihiin wax badanna kama qaadi karo meelahan iska joojoogi intaana marka um muxuu asaa loo geliy fiif la yidhahda waa soo tuurmayaan saasay leeyihiin marka alcumuum baabka isaga waa baab meesha ku jira oo loo baahan yahy insha allahu tacaala in aad iyo aad aan ugu wada dadaan dhammaanteen biay lyadayni yastanir labada gacmood teeba biyaha iif lagu soo dhihi ma midigtii biyaha lagu geliyey ayaa ayadna iif lagu soo dhihi oo ayado laftirkeedii mise bidaxdii xadiidkaana ka jawaabi xadiidka kow iyo sagaashanaad waa saxiixulisnaad sanadkiis waa saxiix weeyaan qal imam nasa ale amat abarna muusa ibn cabdiraxman wa iqa qala wuxuu xadana xusein ibn cali ayaa noo warramay can zaa'ida zaa'ida ibnu qudama weeyaan zaid ibnu qudama athaqafi waa reer haqiif haddii athaqafi aad maqasho salligooda xagee weeyaan yaa culamaa leh daa'if weeyaan halkaas sallig u ahaan jirtay sida qurayshba muxuu ahaa ay sallig ugu ahayd magaalada maka ansaar oo mxuu niminka la lehi jiray awsi khasraj ay sallig ugu ahayd meesha la yidhaha madiino ayagana waxaa saldhigu ahayd reer bani aqiif saldhigooda waxay ahayd aa'if aaqafi yaa ka mid dal ma ya ninka ragga ahaa ya inta mimbarka ka istaagay kadibna yidhi waxaa ii muuqda madax madaxyaal waa bini aadamka qortiisa iyo madaxa oo kartay bislaatay bisil in muxuu ahaa la goosta ya ay aad u soo dhowdahay waa ninka la istaagay ya ahla alciraaq ya ahla الshiqaaq والnifaaq inii araa ru'uusan qad aynacat xaana اkhtiطaafuha marka xajaaj markuu imaaday meesha la yihahdo u tagay ciraaq ciraaqna waa meel khilaaf badan oo khilaaf badan oo khilaaf badan sideedaba ilaa maantadan waa sidaas isbeddel ma lahan maray isu haystaan qabaa'il maray ay isu haystaan madaahib mar ay isu haystaan hiic iyo mar ay isu haystaan iya yani waa ummad imtixaaman markaasaa wuuu yidhi markii loo diray mesha u taga wuxuu yidhi ya khudbada u horraysay afka u duuban wuxuu yidhi ahl ciraaq ya ahl ashiqaaq wanifaaq reer ciraaow khilaaf iyo nifaaq ragga lagu yaqaano waxaa ii muuqatuu yidhi madxaal dhowr madax ama dhowr madax badan ma kala reebaayo bislaatay marka raashiinka u bislaa dabka laga soo qaada soomaan ama haruurka ama mxuu ah masagada markii ay bislaato in la gooyo soo in la gooyana diyaaru ah wakhtigiin uu dhow yahay markuu muxuu ahaa waxay samaynayaan qofka loo soo diro amiirka markuu salaada gala amaba uu xag u jeesta ay masjidka waa quruura gogol ma ay shab ku siinayaan markaasu qofka khayraska dhib wardini marshab kusii wardini ninka ugu weynaay amar uu bixiyey ugu weynaay oo meesha dhanba ugu weynaay ayaa wuxuu yidhi acfini yaa amiir lmuminiin amar dee jihaad iyo in lasaskaray iyo hawlo ayuu u diray ninka ugu weyna ugu duubku weynaayo dadka dhan ba ay ka wada dambeeyeen wuxuu yidhi aniga dee markaasaa wuxuu yidhi waan kaa cafinayaa soo istaag markaasuu masjidka dhexdiisii uu seeftiisa fash qoorta xag ay ku dhacday ma jira marka ciddii ninka u weynaa haddii loo galay nin walba marka wuxuu yidhi khalaas samcan wa taaca ya maca daalika xajaaj isagoo intaasoo sayi'aad la imaaday qur-aanka shaqalka iyo dhibcaha isaga ayaa saaray ka warama marka ree baniaanimanka ayagaa eh, zaaidada marka waa ree bani wuxuu geeriyooday boqol iyo laba iyo lixan gijir sal slm waa iqa zaaida ibnu qudama ayaa la yihahdaa qaala wuxuu yidhi zaaida xadaana waxaa noo warramay khaalid ibnu calqama abu xayat alhamdaani weyaan alwaadici waa saduuq can cabdi khayrin cabdi khayr af soomaaliya u dhowi kan abdi khayr waa malaha soomaali miyuu ah mis xaggee marka magacaas ayuu ku dhow yahay cabdikhayr cabdikhayr magaciisa waxaa la yihahdaa cabdullaahi eh, ibnu yaziid cabdullahi ibnu yaziid ayaa la yidhahdaa zamanka nabigan soo islaamay sala allahu calayhi waali wasalam qofka nabiga nabiga zamanka soo islaamay nabigan aanan arkin maxaa loo yaqaanaa magaciisa muxuu yahay magacii mataabici mise mukhadram waa mukhadram nabiga ayuu mxuu aha xilligiisa islaamay uu soo gaaray mxuu ahaa amaba xataa uu soo gaaray laakiin nabiga ma arkin mukhadram ayaa la yihahda markuu islaamo kadib abcan uu islaamo mukhadram ayaa la yihahda waa iqa isna can cali wuxuu ka wariyey alimaam cali ibn abi aalib radi allahu ta arda amiir اlmuminiin sanadka afartanka jir nabigan ayuu geeriyooday u shahiiday radi allahu ta arda anahu sayd cali dacaa wuxuu u yeertay biwaduu'in weyse ayuu u yeertay fatamadmada wuu mxuu aha luqluqday wastanshaqa wuuna sandaarsaday wa nahara markaasuu ku soo mxuu ahaa fiif ku yidhi biyadihi اlyusraa gacantiisa bidaxda ah waa asalkii gacanta bidaxda ah in wax lagu nadiifa ayd sooma ahin waa sidaas waxyaabaha nadiifinta iyo u baahan amaba sinjada wix la midka ah ayaa loo isticmaalaa waayahay saas ayuu sameeyey marka jawaabta xadidka maxay noqotay gacantee marka lagu biyaha lagu soo bixini waa bidaxdii fafacala hada arrinka ayuu sameeyey alaatan saddex jeer uma qaala wuxuu yidhi haada kan aan sameeyey duhuuru annabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalam nabigeenna calayhi salaatu salaam lahara qaadashiisa ayaa sida ahayd weeyaan baabka shan iyo toddobaatanaad baabu qusli wajhi ama qasli wajhi wejiga olaq ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba iyo sagaashanaad qala imam nasai aleh raxmat ullah ahbarna qutayba ibnu saciid qala wuxuu yidhi xadaana abu cawaana cabd abu cawaana waa wadax ibnu cabdillahi alyashkuri wadax بن cabdالlah اليشhكري waa ثiqة إmام عن khالد بن calqمة waa صدوq عن cabdikhayr cabdikhayr waa soo martay waa ninkii mkhadرمka ahaa oo geeriyooday boqol iyo laba iyo lixdanka jir nabigeena sal اله عليه وسلم qala wuxuu yhi atayna may cafwan wuxuu geeriyooday cabdikhayr goormo geeriyada mise maanan sheegin maanan sheegin aye maana sheegin waxaan ku kahay zaaida isagaan aad u hayni moogta zaaidaan ku kahay marka cabdikhayr waa ninkaa iqada ah oo mukhadramka ah qaala wuxuu yidhi atayna caliya caliy bin abi aalib ayaa u nimid radia allahu ta arda waqad salla isagoo tukaday fadacaa wuxuu u yeertay biahuurin biyi lagu ahaar qaatay yuu u yeertay faqulnaa waxaan idhi maa yasnacu bihi muxuu ku samayni waqad salla isagoo tukaday waan la yaabeen markaasaa jawaabta iyagaa issii mar labaad waxay yidhahdeen maa yuriidu ma doonayo ilaa liyucallimana inuu anagana bara intaasbuu kala dan leeyahay dan kale kama lahan fa utiya waxaa loo keenay biinaain weel ayaa loo keenay fiihi weelka maa biyo ay ku sugan yihiin ayaa loo keenay iyo watastun iyo baaquli baaquli ama ha ka samaysnaado nuxaas iyo waxaan birta u dhow amaba ha ka samaysnaado dhoob sidaa u taqaanaan ayaa loo keenay waayahay fa afraqa min alinaai waalki ayuu ka shubay faafraa wuxuu kaga shubay min alinaai waalki calaa yadayhi labadiis gacmood ayuu kaga shubay faqasalama wuu dhaqay alaaan uma tamadmada wuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsay alaaan saddex jeer min alkafi aladii yaahudu bihi ilmaa kafki uu biyaha kusoo qaadanayay ayuu muxuu ahaa saddex jeer sandaarki iyo isku daray qofka wuxuu samayn karaa inuu biyaha qayb intuu gacanta soo buuxiyo qaybna afka geliyo ku luqluqda qaybna sanka u geliyo suuragalwa waxba dhib ma laha uma intaa kadib asla wajhu aaa saddex jeer wejigiisa dhaqay waasla yadahu yumna gacantiisa midigtina gu dhaqay alaaan saddex jeer wayadahu shimaal alaa saddex jeer ayuu dhaqay wamasaxa birasihi madaxiisa ayuu masaxay maratan waaxida hal mar ayuu masaxay waa noo imaan doona insha allahu tacala markaan baabo ra'siga tagna beejka qaybihiis dambe ama bogaan qaybtiis dambe uma intaa kadib asla rajlahu اlyumna lugtiisa midig ayuu dhaqay alaaan saddex jeer warajlahu shimaal alaaan lugtiisa badaxdana saddex ayuu dhaqay uma qal wuxuu yidhi man sarahu qofkay farax gelinayso ama eh, gelisay man sara qofka farax gelinaysa an yaclama inuu ogaada wuduu'a rasuuli illahi sal slam rasuulka alla weysadiisa fahuwa hada wuu hadii la waa sifadii wuu haddii la yihahdo lagu weyse qaadanayey xadiikaasna waa xadii saix san hore u sheegnay baabu labadaba dhib lahan insha allahu tacaala in maalan laqluqluqdo oo la dhammeeyo kadibna istinshaqana la dhammeeyo iyo in labadaba lisraaciyo haddii gacanta biyaha kugu jiro ay eh, ku fillaanayso eh, dhib weyn ma lahan insha allah alamru fi dalika waasic biidn illah caza wajal waana sida hadda axaadiista ay noo cabiri doonaan baabu cadadi cadadu qusli wajhi hada maxalu bayaanihi cadadu qasli eh, wajhi wejiga cadadda iyo tirada la dhaqa hada maxalu bayaanihi weeyaan meeshii lagu caddayn lahaa weeyaan xadiidka saddex iyo sagaashanaad oo xadii صaxiixa ah. qaala imam nasai aleh raxmat lla ahbarna suwayd ibn nasr almarwasi weeyaan iqatun waa nin iqa ah qala wuxu yidhi ahbarna cabdullahi ibn mubaarak waa imaamka ataqanin can shucba ibn xajaaj waa imaamka ataqanin can malik ibn anas imam daar hijr maya can malik ibnu curfudata imaamka ataqanin maakan waa nin kale waxaa noo imaan doonta ninkan la yidhaahdo malik ibnu curfuta meesha maba ku jiroba meesha shucba ayaa ku khaldamay shucba ayaa ku khaldamayoo meel kaluu la aaday nin magacaan aan lahayn oo la yidhaha calqama khaalid ibnu calqama ayuu ku khaldamay magaciiaa iska dhex galay khaalid ibnu calqama meeshuu dhihi lahaa ayaa wuxuu yidhi maalik ibnu curfua maalik ibnu curfua meesha maba ku jiro isaga sheegiisa ma imaanaya booskiisa waxaa noo geli doona nin la yidhaahdo ehe khaalid ibnu calqama oo saduuqah aad noo geli doona khaalid ibnu calqama oo saduuqah ayaa booska noo geli doona insha allahu tacala can cali bn abi alib wuxuu ka wariyey radi alahu taala arda anhu sayd cali utiya waxaa loo keenay bikursiyin kursi ayaa loo keenay faqacad el ugu fadhiistay uma intaa kadib dacaa wuxuu u yeertay bitawrin baaquli fiihi maaun biyo ay ku jiraan tawrka iyo tastiga iyo waa wax isku noocnooca ah. baaquli yaroo amaba ka samaysan dhoob ka samaysan amaba ka samaysan nuxaas ka samaysan ayaa tawrka iyo dastiga iyo kulli intaa ku sheeg weyaan mxuu ahaa weelashaan hadda anaga isticmaalno saxan dhahdaa iyo baaquli dhahdaa iyo adadaba uma dacaa wuxuu yeertay bitawrin baaquli yar fiihi maaun biyo ay ku jiraan fakafa'a ama fakafa'a wuxuu ku shubay calaa yaday labiis gacmood alaaan saddex jeer ayuu ku shubay uma madmada wuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday bikafin waaxidin hal kaf alaaa maraat saddex jeer waa tii sheekh xuseen hadda uu weydiinayey marka dhib ma lahan waasala wajhahu alaaan wejigii saddex jeer ayuu dhaqay waasala diraacayhi labisdhuna alaaan ayuu dhaqay saddex jeer waakhada min الماء biyihii ayuu wax ka soo qaatay famasaxa wuxuu ku masaxay birasihi madaxiisa waashaara shucbatu shucba wuxuu ishaaray maratan mar min naasiyatihi foodiisa ilaa muahari ra'sihi ilaa madaxiisa qaybtama laga gaaro uma qaala wuxuu yidhi laa adrii ma ogi shucba ayaa dhihi araddahumaa am laa ma soo celiy mise waa raddigu uu noo imaan doona insha allahu tacala waqasala rijalihi is muxuuha lugoodna uu dhaqay alaaan alaaan saddex jeer laakiin madaxi maxay noqotay hal mar unbuu ishaaray uma qaala wuxuu yidhi man sarra qofka ay farax gelinayso an yandura inuu eego ilaa uhuuri rasulilah rasulka mxuuha dahaar qaadashadii weyse qaadashadiisa fahada uhuuruhu waa weyse qaadashadiisa weeyaan qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi hada khaطa'un abu cabdiraman waa ninkee waa ninkee abu cabdiraxmaan khiyaaray alimaam anasaa'i axmed ibn shucayb annasaa'i ayaa abu cabdiraxmaan qaala abu cabdiraman du yidhi asaga ayaa marka tacliiq uu saaray weeyaan abu cabdiraxmaana wuxuu leeyahay hada khaطaun arrinkan waa gaf khaطawa wالsawaaba sida saxda khaalid ibnu calqama khaalid ibnu calqama waa laysa malik ibnu curfuطa ma ahan saas weyaan marka waa maalik ibnu curfata booskiisa markii aa noo geli khaalid ibnu calqama sidaa weyaan marka alimaam anasai celash uu ka hadla ay ka mid tahay baabka toddobaatan toddoba iyo toddobaatanaad qasl yadayn labada gacmood oo la dhaqayu muxuu ahaa u baabiya weeyaan Eh, xadiidka afar iyo sagaashanaad صaxiixu اlisnaad weeyaan oo adii sanadkiisu saxiix yahay qaala imam nasaي alي raxmat ullah akhbarna camr ibnu cali alfallaas cali aan soo marnay iqa weeyaan abt iqaة habt camr ibnu cali alfallaas waa iqaة habt wa xumayd ibnu mascada laba nin u isdaba dhigay soo ma jeed laba nin u isdaba dhigay imaam الnasaئي eh, albahili albahili weeyaan xumayd ibnu mascada albahili xumaydkaas marka ibnu mascada ibnu mubaarak albahili waa saduuq can yaziid wuxuu ka wariyey wahuwa ibnu zurayc yaziid ibnu zurayc kunyadiisu abu mucaawiya albasri waa iqatun habtun asna qaala wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii warramay shucba ibnu xajaaj waa imaamka taqanin can maalik ibni curfuta can cabdikhayr waa iq cabdkhayr maalikin waa horaan u sheegnay waa dogsoontihin xadidka ciladii qaala wuxuu yidhi shahidtu caliyan sayd cali ayaan xaadiray dacaa isagoo yeert bikursiyin korsi faqaad cali wuu ku fariisay uma dacaa wuxuu yeertay bimaa'in biya oo fii tawrin baaqul yar ku jira faqasala yadayhi labadiis gacmood ayuu dhaqa alaaan saddex jeer uma madmada wuu luqluqday wastanshaqa uusan darsaday bikafin waaxidin hal kaf alaaan saddex jeer oo ku celinaaye uma intaa kadib asla wajha wejigiisa ayuu dhaqay alaatan saddex jeer wayday labiis gacman alaatan alaatan saddex saddex jeer ayuu dhaqay uma qamasa yadahu gacantiisa ayuu dhex tiimbiyey fil ilaahi waalkuu dhex geliyey famasaxa ahay wuxuu ku masaxay bira'sihi madaxiisa uma asla wuxuu dhaqay rijlayhi labiis lagoodna alaatan alaatan saddex saddex jeer uma qala wuxuu yidhi man sara qofkay farx gelinaysa an yandura inuu eego ilaa wuduu'i rasuulillah rasulka alle wayse qaadkiisa fahada wudu'uhu kama wayse qaadka nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam baabu صifaة اwuضu weysada loo sifada loo weyse qaatay baabkan u baab yahay xadidka شhan iyo sagaashanaad waa xadid صaxiixa qala imam النasai alيh raxmat الlah akhbarna ibrahim ibn xasan almiqsamiy waa iqa qala wuxu yhi anbana xajaaj ibn moxamed almasisi alacwar xajaaj ibn moxamed almasisi alacwar waa iqa qaala wuxuu yidhi xajaaj qaala ibnu jurayj ibnu jurayj markaa imaada laba nin ayaa inta badan cabdilcasiis oo ninkan hadda ibnu jurayjkan aabihii ah iyo cabdilmelik labada waa noqdaan dabaqada u jooga marka ah lagu cadayn karaa weyaan nin walba raggu ka wariya taqriiba taadiibka kitaabka la yihahdo insha allahu tacala qofki heli karaa soo gato qofkii ihtimaam u lah oo inuu ragga si fiican u bartan rabo taqriiba taadiibku soo gadanaya taadiib taadiibka iyo taadiib alkamaalka iyo muxuuha ah, kutubahaas waa kutubo hore oo yani mutaqadim kutubo weyn weyaan laakiin khulaasadii kitaabkaas taqriiba tahdiibka waa mujalad weyn oo ferbur haddii la heli karo nuskhada eh, abulishbaal albakistani uu muxuu ahaa taxqiijiyey ama nuskhada kale u taxqiijiyey ninka mxuu ahaa alkhumaari ninka reer maqhrib labadaba waa fiican yihiin maxuma marka eh, midna waa dheer tahay oo mxu waa xaashi kuduud aad u ballaarsan oo saa u dheer midna waa feerbuur oo mxuu ahaa kitaabkeennan hadda aad haysataan oo kale weeyaan midda abilishbaalka albakistani aad ay u fican yihin labadaba marka taqriibka ayaa marka raggaas kuu kala sheegi maratibta ay kala joogaan iyo martabad asaadis uu kuleeyahay martaba aaniya martaba aalia marka waa cilmi u baahan insha allah tacala mar inaan eh, casharo ka bixino gooni haduu ilahay noo yeesir subxana wa tacala waayahay qaala ibnu jurayj qaala wuxuu yidhi xajaaj qaala ibnu jurayj wuxuu yidhi cabdilmalik ibnu cabdilcasiis ibnu jurayj weeyaan iqatun yudallisu wayursil laba cuduruu isku darsaday ama laba arrimoodon aad loo jeclayn isku darsaday tadliis waa mudlis sheekhiisa ku sheegaya sifa aan lagu aqoonin iyo mxuua sidii tadliiska aad u taqaaneen mxua tacriifkiisa wayursil mararka qaar intuu labooda ayuu markiiba nabigu toos uula aadi ya saxaabigii hawsha dhanba waa laga bixi ah, tadliis iyo irsaal ayaa lagu yaqaana qala ibnu jurayj wuxuu yidhi xadaanii shaybatu shaybe ayaa ii warramay ibnu nisax eh, nisax ayaa la yihahdaa almakhzuumi waa ree bani mahzuum almadani waa ree madiino eh, shaybahaas waa iqa wuxuu geeriyooda boqol iyo soddonka jir nabigeena sal la alay slam ana muxamed ibnu caliy muxamed ibnu calay albaqir maxamed albaqir imaamka loo yaqaano shiicada aimadeeda hadda ay tirsadaan ka mid a ah. oo inaga dhacayaan waxba shiica shuqulkuma lahan iqatun faadil wuxuu geeriyooday boqol iyo toban iyo afarta jir sal slm maxamed albaqir haddii aad ogaato inaad aad ogaato xilliga u geeriyooday waa qur-aanka cadadiisa qur-aanka cadadiisa maxamed ibnu cali albaqir hay muxamed ibnu cali eh, ibnu xusein ibnu cali ibnu abi aalib weyaan marka aimada shiicada ay tirsadaan oo toban iyo labadoo imaam oy tirsanayeen ayuu ka mid yahay laakiin been bay ku tirsanayaan waa min aimati ahli اsunna waljamaca ana moxamed ibn cali albaqir ahbara wuxuu u qaala inuu yidhi ahbaranii abi aabbahay ayaa i warramay abike weyaan caliy ibn xusain ibn cali weyaan ana alxusain ninka la yihahdo cali ibn xusain zayn ninka loo yaqaano zayn alcaabidiin ninka loo yaqaano weyaan ana alxusain ibn cali ibn abi aalib radia allahu tacala anhu arda qaal wuxuu yidhi dacanii abi aabahay oo caliah ayaa ii yeeray biwaduu'in biyo inaan weyse u keen ayuu igu yeeray faqarabtuhu lahu waan u soo dhoweeyey fabada'a markaasu bilaabay oo faqasala wuxuu dhaqay kafay labadiisa calaa calood alaaa maraati saddex jeer qabla an yudkhilahuma intuusan gelinin fii waduu'ihi weysadiisa uma madmada wuu luqluqday alaaan saddex jeer wastantara biyihii ayuu iska soo mxua firdhiyey alaaan saddex jeer uma qasala wajha wejhiisa ayuu dhaqay alaaan maraatin saddex jeer uma qasala yadahu lyumna gacantiisa midigta ayuu dhaqay ila almirfaq ilaa jiqilaha ama xusulaha laga gaara alaatan saddex jeer uma alyusra kadalika bidaxdani sidii o kale ayuu mxu jiqilaha saddex jeer dhaqay uma masaxa bira'sii madaxiisa ayuu mxuu aha mariyey masxatan waaxidatan hal marin ayuu mariyey uma intaa kadib asala wuxuu dhaqay rajlahu lyumna gacantiisa midigta ayuu dhaqay rijlahu lyumna lugtiis midigta ayuu dhaqay ila alkacbayna haqawyada ilaa laga gaaro alaaan saddex jeer uma alyusra bidxd ayuu kadalik sidaasoo kale u dhaqay uma qaama wuu istaage qaa'iman xaaluu yimid taagan faqaala wuxuu yidhi naawilnii iisoo dhiib fanaawaltuhu lina weelkii ku weyse qaatay wuxuu le iisoo dhiib fanaawaltuhu linaa weelka ayaan u dhiibay alladii kaasoo fiihi fadlu waduu'ihi biyihii ku weyse qaatay wixii fashariba isagoo taagan weyaan fashariba wuu cabay min fadli waduu'ihi weyseqaadkiisa wixii ka soo haray qaa'iman xaal mid taagan facajibtu waan la yaabay falammaa markuu arkay inaan la yaabay qaal wuxuu yidhi laa tacjab ha la yaabin fainii aniga ra'aytu waxaan arkay abaaka abbaha annabiya ee nabiga ahaa yani nabiya nabiga ayuu la jeedaa yasnacu isagoo samayna mila maa ra'aytanii wixii aad aragtay oo kale sanactu aan sameeyey isagoo samayna ayaan arkaye waxba ha la yaaban weyaan yaquulu wuxuu leeya liwudu'ihi weysadiisa haada ay kana oo mxuu ahaa sidaad u weys qaatay liwuduu'ihi weysqaadkiisa ayuu mxuuaha ula jeedaa haada ay kana iwa shurbi fadli waduu'ihi biyihii uu ku weys qaatay wixii ka soo haray inuu caba qaa'iman xaalo yimid taagan wuduuga hore waa sifadii oo markuu ku leeyahay quuli liwuduu'ihi haada habka u weys qaatay weeyaan soo haray weeyaan xadiidka waa xadiid saxiixa baabka sagaal iyo toddobaatanaad cadadu hasli yadayni labada gacmood inta la dhaqa cadadkooda ayuu baabkan u baab yahay miqajiro la dhaqi xadiidka lix iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa imaam anasai wuxuu leeya aleyh raxmat ullah ahbarana qutayba bnu saciid qaala xadaana abulaxwas salaam ibnu sulaym weyaan alxanafi mowlaahum alkuufiya xaafid weeyaan iqatun mutqinun saaxibu xadiid wuxuu geeriyooday boqol iyo sagaal iyo todobaanka jir nabigeena sala allahu calayhi waali waslem abulaxwas wa salaam ibnu sulaym alxanafi mowlaahum almaki alxaafid iqat mutqin saaxibu xadiid wuxuu geeriyooda boqol iyo sagaashan iyo boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii can abi isxaaq abi isxaaq waa camr ibnu cabdillaahi asabiici waa reer kuufa waa iqatun habtun can abi xayata abu xaya waa ninkee marka wa huwa ibnu qays alhamdaani ninkaas la yidhaahdo eh, abu xaya ama abi xaya oo ibnu qayska ah culimmada waa isku yarjijideen qaar waxay leeyihiin waa iqa qaar waxay leeyihiin waa shaykh shaykh haddii la yihahdo cinda almuxadisiin sheekh saa u taqaanaan maahan sheekh haddaa la yihahda in badan oo ka mid waxay u haystaan nin daciifa ah. ya marka cibaaraadka cinda almuxadisiinka aan loo ammaanay ka mid tahay marka qaar waxay le waa majhuul laakiin cumuuman nin maqbuul inuu yahay amaba aqala shayun riwaayadiis yuctadu biha ayaa muuqata wallahu aclam qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahda abu xaya ra'aytu caliyan sayd cali an radi allahu tan arda tawada isagoo weyse qaatay oo faqasala dhaqay kafay labadiis calacalood xataa anqaahumaa ilaa u ka nadiifiya uma tamadmada luqluqday alaaan saddex jeer wastanshaqa sandaarsaday alaaan saddex jeer waasala dhaqay wajha wejigiisa alaatan saddex jeer wa qasala diracay labadhudhoodna dhaqay alaatan saddex jeer uma masaxa masax birasihi madaxiisa uma qasala qadamay labadiisa gomadoodna mxuu aha dhaqay ila alkacbayn ilaa qawyada laga gaaro uma qaama istaago fa ahada qaatay fadla ahuurihi daharo qaadashadiis biyuu ku daharo qaatay wixii ka haray qaatay fa cabay wa huwa qaamin isagoo taagan uma qaala yidhi axbabtu waxaan jeclaaday an uriyakum inaan idin tusiyo kayfa siday uhuuru annabiyi sala allahu calayh ali waslem weyseqaadka nabiga siduu ahaa inaan idintusiyo ayaan muxuuah u sameeyey saas baabu xaddi اlghasli dhaqitaanka xadka la gaarsiina ayuu baabkan u baab yahay waa baabka sideetanaade xadiidka toddoba-iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmat lah akhbarna moxamed ibnu salma walxaari ibnu miskiin moxamed ibnu salma almuraadi aljamali waa ree muraad aljamalina waxa wey nisbadiisa iqatu habt moxamed ibnu salma almuraadi aljamali iqatu habt walxaari ibnu miskiin qira'atan caleyh waa iqa wa ana asmac wاllafdu lahu can ibn alqaasim cabdiraxmaan ibn qaasim waa iqa qaala xadaanii maalik imaam maalik weeyaan can camr ibnu yaxya almaazini camr ibnu yaxya almaazini waa iqa wuxuu geeriyooday boqol iyo afartanki jir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam can abiihi aabihi oo yaxya ibnu camaarat almaazini isna waa iqa anahu yaxya qaala wuxuu yidhi qaala anahu isaga qaala wuxuu yidhi licabdillahi ibni zayd ibni caasim cabdillaahi ibni zayd ibni caasim saaxib alwudu laba cabdulahi bni zayd ayaa jirta arrintaa aad ha loo ogaado labada cabdulahi bni zayd mid waa cabdulaahi ibnu zayd ibnu caasim waxaa loo yaqaanaa saaxib alwuduu aabbihii maxaa u dambeeya awowgii muxuu noqonayaa ibnu caasim midna saaxib aladaan ayaa la yidhahdaa oo aabbihii cabdirabo ayaa u dambeeyo cabdulahi ibnu zayd ibnu cabdirabo lidalika iskinka dhexgelin rag culculus oo hadda aadan u malaynayn iska dhexgashay waanoo imaan doontaa insha allahu tacala halkaanay iska dhexgashay ragga rawaadda aha oo aimadaha rag ka mida ay ah iskaga darsantay marka saaxib alwuduu haddii weyse ay timaado aabihii caasim ayaa u dambeeyo marka haddii aad saaxib eh, aladaan u noqdona ninka aadaanka la tusiyey oo ku riyooday waxaa weeyaan ibnu cabdirabahwa saas marka loola socda si ay iskainka dhexgelin insha allahu tacaala waa yahay can abiihi abi wuuu ka wariy anhu qa wuxuu ku yidhi licabdilaahi ibni zayd ibni caasim saxaabiga jaliilka radia allahu taala arda wa kaana wuxuu ahaa min asxaabi nebiy nabiga saxabadiisa ka mid ah sal la alay slam wa huwa isagana jaddu camr ibnu yaya yaya ibnu camr eh, camr ibnu yaxya abihi awogii wayaan hal tastaiicu waa la weydii waa lagu yidhi hal tastaiicu miyaad awoodaysaan an turiyanii inaad tusta kayfa sidii ama sida kaanuu ahaaday rasul rasulka alyatawada mid weyse qaata qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim wayaan nacamha fadacaa biwaduu'in weysa u yeertay biyoukaysqaatay u yeertay fa wuu ku shubay calaa yadayhi labis gacnood fahasala yadayhi labis gacmood ayuu dhaqay maratayni maratayni laba jeer uma tamadmada uu luqluqdo stanshaqa alaaan saddex jeer ayuu mxuu ahaa luqluqashadii sandaarkii uu sameeyey uma qasala wajha wajigiisa ayuu dhaqa alaaan saddex jeer uma qasala yadayhi labis gacnood ayuu dhaqa maratayn maratayn ila almirfaqayn ilaa jiqilaha maxsuulaha laga gaaro uma masaxa ra'sahu madaxiisa ayuu ku masaxay biyadayhi labis gacmood fa bihimaa wuu la qaabilay wa adbara saas saas mxuu ahaa fa aqbala bihim oo la soo qaabila waadbara gadaal ayuu la aaday dubarka iyuu la dubarjeeday bada'a wuxuu ku bilaabay muqadami ra'sihi saas waa marka intuu ka bilaabay usa ula noqday tilmaamta hore tanaa ka saxsan marka fabadaa wuxuu ku bilaabay bimuqadami ra'sihi madaxiis meesha muxuu ahaa bilaa qaybtiis hore uma dahaba biha wuxuu la aday ilaa qafaha qoortiisa uma radahuma wuu soo celiyey xataa rajaca ila almakaan aladii bada'a minhu meeshuu ka bilaabay uu soo noqdo weyaan ilaa halka uu ka keena uma hasala rijlayhi labis lugood ayuu dhaqay saas ay marka sifada ay ahayd nabigeena calayhi sala slam weyse qaatay maxalushahidka marka maxay tahay xadka la gaarsiinaa madaxii dhan waa marka biyuhi waa la gaarsii weysadan inta la gaarsiina iyo markaa labalaba inay noqonayso iyo kulli waa laga qaadana weyaan baabu sifati masx ras madax sidee loo masaxa haddaan sheegnay xadiidka sagaal eh, sideed iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam anasai aleh raxmat ullah akhbarna cutba ibna cabdilah cutba ibna cabdilaahi alyuux madi yuxmadi bidami alya wuxuu geeriyooday waa saduuq can maalik wa ibnu anas imaam dahijra can camr bn yaya waan soo marnay can abiihi abi yaya waan soo marnay min camaara waiqa anahu isaga qaal wuxuu ku yidhi cbdillahi bn zayd wa huwa jadu camr ibn yaxya hal tastatiicu miyaad awoodaysa an turiyanii inaad tusta kayfa sida kaan u ahaaday rasul ma weyse qaato qaala cbdullahi bn zayd wuxuu yidhi nacma fadaca biwaduu'in biyuu ku weyse qaato yuu yeeray faafraqa calaa yaday labis gacmood calaa yadihi gacantiisa ayuu ku shub alyumna ee midigta faasla yadayhi maratayn labadiis gacmood ayuu laba jeer dhaqay uma madmada wuu luqluqday wasanshaqa wuu sandarsaday uma asla wajha wejigiisa ayuu dhaqay alaatan saddex jeer uma asla yadayhi labadiis gacmood ayuu dhaqay maratayni maratayn labalaba jeer ila mirfaqayn labada jaqiil ama xusul laga gaaro uma masaxa rasahu madiis ayuu masaxay biyadayhi labadiis gacmood ayuu ku masaxay faaqbala bihima wuu la qaabilay wa adbara wuu u dubur jeeday yacni saas iyo saas sidii hadda muxuu aha aan samaynayni bada'a bimuqadami ra'sii madaxiis meeshuu ka bilaabana ayuu muxuu ku bilaabay uma dahaba wuxuu laaday bihima labada gacmood ilaa qafaahu qoortiisa uma radama uu soo celiyey xataa rajaca ilaa uu ugu soo noqday ila almakaani booski alladii kaasoo bada'a saasta waxay ka keeneen umana wallahu aclam xadiidkii cimaamadii oo muxuu ahaa marka cimaamada lamasaxa in timahu meel la yar la taabsiye halkaasay ka qaateenaa laga yaaba xadiis nocaas waa ti an qayb ka soo marnay laakiin sida saxda qofku waa inuu isnuuriyo maalinta qiyaama qof walba weysadii ayaa u nuuraysa marka haddii asaa tirahda banin yar unbaa kusoo bixi waa dheefla kuma soo baxayaan haddii aad muxuu meesha marsatana waxaa kusoo bixi wah marka adigaa isku yarayn nuurka waayo xadiidka laba iyo siddeetanaad cadadu masx ra'si madaxa inta la masaxa cadadkiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiidkan waa shaad shaad waxaa la yihahda waa xadiid daciifa shaad maxaa la yihahdaa munkar iyo shaad munkar waxaa la yihahdaa nin daciifa nin daciifa ayaa dadkii iqaadda ahaa khilaafa ama matni ha ku khilaafo amaba ha ku khilaafo sanad ha ku khilaafo shaadna maxaa la yihahda ninka waa iqa asaga kii hore daciif ah, mota shaadka marka ninka waa iqa markuu iqo yahay dad isaga ka iqo badan amaba cadad ahaan ugu badan ayuu ka hor imaanaya marka shaad ayaa la yihahda min anwaa daciif ayuu ka mid yahay xadiidka sagaal iyo sagaashanaad qaal imam nasa alي raxmat ullah akhbarna moxamed ibn mansuur qaala wuxuu yidhi xadaana eh, xadaana sufyaan ibn camr ibnu yaxya can abiihi abihi camr ibn yaxya can cabdillaahi ibni zayd aladii uriya اdaan hadalkaas ninki yidh ma taqaanaan waa la gelin ha ha waa la marin madaxay la socdaan xadiidka ma sheegada weli lama gaarin dhagaha waa la marin ha oo soo socdaa mas'ale minhaaj lama horora waaya tamaam marka cabdulaahi ibn zayd alladii uriya اladaan hadalkaas ninka yar ma taqaanaan alimaam sufyaan ninkan sufyaan ibnu camar ibnu yaxya ayaa muxuu hadalkaa yidhi wuxuu u qaatay inuu yahay kii adaanka la tusiyey saxna maaha alladii uriya aladaan qaala wuxuu yidhi sida saxdana maxay tahay waa saaxib alwudu waa ibnu caasim qalu raytu rasul ark sal slm tawada isagoo weyse qaatay fahasla wajha wejiisa ayuu dhaqay alaaan saddex jeer wa yadayhi labadiis gacmooda maratayn maratayn wa khasala rijlayhi labadiis lugoon dhaqay maratayn maratayn wa masaxa bira'sihi madaxiisana masaxay maratayn maratayn marka meesha lagu haysta oo shaadku ku noqday cid marka mxuu haba yaraatee ee baabkaas keentay lama jirto weyaan marka raggi iqadaha kulli hal mar umay sheegeen sidaa weyaan xadiidka u dambeya insha allahu tacaala ama baabka u dambeeya iyo xadiidka u dambeeyaba waa xadiidka baabka saddex iyo siddeetanaad baabu masxi اlmarأati ra'saha haweenayda madaxeeda inay masaxdo iyuu baabkan u baab yahay saxiix ulisnaad waa qaala imam nasai aleh raxmat ullah laakiin intaanan xadiid kale ka gudbin a'immada jamhuur ala'imma waxay qabaan in hal mar la masaxa imaamuna alimaam shaaficina muxuu qabaa in saddex jeer la masaxa saddex jeer la masaxa marka haddii aad aragtaan dad ku celina saadla oo muxuua ah ku celini labadaba waxaa weeyaan madhabka eesaa qaba in hal tin xataa haddii la masaxay inuu ku ansaxay qabaan sidoo kale saddex jalluucin way qabaan marka la yaabina war nuurka badsa uu dhaha muxuu ahaa laakiin inkir weyn meesha ma imaanaya waaya صaxiix اlisnaad qala imam nasaي alيh raxmat الlah akhbarna alxusayn ibn xurayf alkhusaaci اlmarwasi waa iqa qala wuxuu yidhi xadaثna alfadl ibn muusa waa habtun rubama aqrab can اlkibaar markuu ragga aimada aadka loo yaqaano uu ka xadii hariib ahoo rag la yaqaano oo kale ay la warinin inaad la imaado ayaa dhici karta mararka qaar can jucayd ibn cabdiraxmaan wuxuu geeriyooday boqol iyo afar iyo afartanka jir nabgena sal sl iqa qaala akhbaranii cabdimalik ibn marwaan ibnu xaari waa maqbuul maqbuulna waa taqaanaan ibnu abi dubaab qaala wuxuu yidhi ahbaranii abu cabdillaahi saalim ibnu sabalaan waa saduuq qaala wuxuu yidhi wa kaanat caaishatu caaisha waxay ahayd tastacjibu mid la yaabta biamaanati ammaanadiisa wa tasta'jiruhu ijaarato aratnii waxay ituse ayuu leeyahay kayfa sida kaana ahaa rasul sl fatamadmadat way mxuuaha luqluqatay wastantarat biyihii ayay mxuu ahaa ayay intay sanka gelisay iska soo bixisay ay soo saartay fiftri waqasalat wajha wejigii ay dhaqday alaatan saddex jeer uma qasala yadaha alyumna gacanteeda midka ay dhaqday alaatan saddex jeer walyusra bidaxdana alaatan wadacat yadaha markaasay gacanteeda saartay fii muqadami ra'siha madaxeeda meeshuu ka bilaabana uma masaxat ra'saha masxatan waaxida Eh, ilaa muakhirihi qaybtiisa dambe ilaa laga gaaro uma amarat yadaha gacanteed waxay marisay biudunayha labadii dhegood halkaas baabkaaga haddaan gaarnay uma marat masale maheed lama hormara uma marat waxay soo martay cala alkhadayn labada dhafoor ay saa u soo marisay qaala saalim wuxuu yidhi intaas marka waa xadiidkii habkii ay u weyse qaadatay ayuu caddayna qaala saalim wuxuu yidhi kuntu waxaan ahay aatiiha mid uu imaada mukaataban mukaatiban anigoo waxaa weeyaan xoolo intaas inaad biiso kadibna waa lagu urayna l o mukaatib oole iska bixini maa takhtafi minii iskama ka asturi jirin fatajlisu bayni yaday hortay ay fariisan jirtay watataxadau macu inay sheekaysan jirtay xataa ji'tu ilaanu imaada daata yowmin maalin maalmaha ka mida faqultu waxaan idhi idcii lii bilbaraka baraka igu ducoy yaa umma almuminiin muminiinta hooyadeeda qaalat waxay tihi wamaa daaka oo say wax u jiraan waxaan kugu ducooyaa qawltu waxaan idhi actaqanii allah alweyne ay xuray oo xoolihii ligu lahaa kulli waa iga baxeen qaalat waxay tihi baarak allahu laka allah ku barakay wa arkhat alxijaaba xijaabkii ayaraan isduuni sokaday falam araha bacda dalika maalintaa kadib aan arkin weyaan hadduu ninka xoroobay muxuu ahaa oo addoonnimada ka baxay intaas ayada ayaa insha allahu tacala cashirku maanta ku idil yahay ama caawa uu ku idil yahay waa cashirkii lixaad ayaa halkaa ku idlaaday insha allahu tacaala cashirka toddobaad ayaan bilaabi doonaa horaysaan u sheegnay ardayda cashirka caawa ayaa u dambayso masaajidka cashirada ka baxay o dhanna go'aano waxay guddiga ku gaareen in la joojiyo ayadoo xaalada taagan lala falgeli annagana kitaab culus oo muddo badan u baahan ayaan wadnaa insha allahu tacala ma joojinayn waxaan ka wadaynaa marka wasaaisha ilahay uu noo yasro subxana wa tacaala facebooka eh, youtubeka eh, twitterka eh, waxaa weeyaan muxuu ahaa telegramka marka ardaydii wixii aan isqorin ha isqoreen halkaas ayaan insha alla ka wada xiriiri doonaa hada wallahu aclam wsal lla wsl abdil waslm mustafa